alaa nabiyina mxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin wabacd darsiga xalaytaan soo qaadanay su-aalihiisa habeen kasta darsigu intuusan bilaaban insha alla waxbaa la iska weydiinayaa ardaydaan isku ogeyn in soo qoraan insha allahu tacala waa inay soo tasjiiliyaan ardaynimo diyaar u ah oo kitaabka in lagula xisaabtama raba maaqa sifeyno xala soo mara kitaabka dhexdiisa wax tiriya ma sagaal miya tobanna waa maqlaya qolyaha tobankaa taageersana anugu toban waay haa toban baynu soo mar sifada koobaad maxay ahayd bartiriya inaad tirisaan isku dayo tobankii sifo xal aan soo mar haya ifbaatku sifo ma aha alaxadiya qul huwa allaahu axad alaxadiya sifatu laxadiya ilahay inuu leeyahay kelinimo kow asamadiya labadaas qulwallan kusoo mara soo maaha waa labo bal ayad kursi u imaada alxayaatu sifatu alxayaat alqayuumiya labo isla ayadii al alcilmu alcilmu yaclamu maa bayna aydihim somayna soo isku dara shan haye shanta kale ku dara marka sifatu اsamci sifatu اlbasar alcilmiba alxikma waa saddex alkhibr waxay la mid tahay alcilm alqudra alirsaaq aye alquwa maqadaysaa bal igu celiya shantan dambe sifatu samci sifatu lbasar sifatu lquwa sifatu risq ama alirsaaq iyo iyo xikma toban sifaan soo mara soo u fiirsataan waa sifaat ilaahay loo sugayo ilaahay markaan fiirina waxa laga anfinayo wax yar baynu soo mar soo saas maaha lam yalid walam yuulad walam lahu kufuwan axad laysa ka milihi laa taakudhu sinatun walaa noom samayna soomad oo weliba aan sheegnay qaacidadu waxaa weeye marka sifaadka ilaahay laga hadlaya ahlu sunna al-ihbaatu lmufasal wixii sifaada ilaahay loo sugaya waa la faahfaahiyaa hadda toban baynu sii marnay soo maha waa la faahfaahinaya sifatu samci sifatu lbasar sifatu lxikma sifatu lcilmi sifatu waxaa weeyaan alxayaati waa tiro badan la faahfaahina laakiin markay noqoto annafyi nafyigana waxaan ula jeednaa wixii ilaahay laga nafyinayo leeyahay ilaahay waxaan kuma tilmaana waa la duuduubaa laysa ka milihi shay-un ilaahay wax lamida male halkaasay joogaysa khalaas ma la fahm annafyu lmujmal haddii aynu aragno meelaha qaarkood ayagoo hawsha isdaba martay oo nafyigii la rabay inuu duuduubnaadana xoogaa la faahfaahinahayo ihbaatkii la rabay iyo sugitaankii inuu faahfaahsaanadana la duuduubahayo la soo koobay waxaynu leenahay nafyigan la faahfaahiyey wuxuu u noqonayaa sifaadka muhbatka ah u noqonaya tusaale ahaan lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad waa nafyi mufasala sooma saddexduba waxay u noqonayaan alaxadiya oo axadiyada ilahay baa waxay kutusinaysaa inuusan waxna dhalin asna aan la dhalin cid u dhigantaana aysan jirin waa axadiyadii marka meel kale kama imaano marka mar kastood wax ka anfidid waxaad u sugaysaa shaygaa nuqsaantooda ilaahay ka anfiday didkiis oo kamaal iyo dhammaystiran ah markaynu nidhi laa ta'khuduhu sinatun walaa now lulmo iyo hurda midna ma qabata iyo gamaanyo meel kale faahfaahintaani kama imaana waxay u noqonaysaa sifatu qayuumiya iyo xayinimadiiba unoqonaysa malafaham qodobkaa marka qaabkaasaa loola tacaamulaa sifaadka markii leeyahay ihbaatu lmufasal annafyu lmujmal sidaasaa laga wadaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu baarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii saddexaad ee ka mid a ah kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa asheekh axmed ibn cabdixaliim ibnu cabdisalaam ibn teymiyata alxaraani raximah llahu tacaala waxaan ka soo baxnay sifaadka aynu tilmaannay oo ah sifatu alxayaa iyo sifatu alqayuumiya sifatu samadiya alcilm xikmadii samciga iyo basarka iyo waxa weeyaan arsaaqda iyo quwada ilaahay aynu ka soo baxnay ayib wuxuu musanifku halkan ka bilaabayaa wa qowluhu walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila biاllah walow shaaa allahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid wa qowluhu uxilat lakum bahiimat lancaami ilaa maa yutla calaykum gayra muxili saydi waantum xurum ina allaha yaxkumu maa yuriid وqowluه fman yurid اllah أن yahdiyahu يشرح sadrh lilإslaam wman yurid أن يضله يجعل صدره dayiqan xaraja kaأnamaa يسعد في الsma halkaas aayaadkaa dhowrka hoon akhrinay musanifku wuxuu kaga hadlayaa laba sifo oo hal sifa isla ah waxaana loo yaqaanaa sifaة اliraadati wاlmashiiئa sifaة اliraadati doonitaanka ilaahay iyo mashiicadiisa wax inuu doono ilaahay wax doonayo sifadaas ayadaa ilaahay in loo sugo ayuu musanifku tan kaga hadlaya wuxuuna musanifku meeshaan ku sheegay afar aayadood buu ku sheegay oo masalada u deliishaday muxuu u deliishaday aliraada walmashiica afar aayadood buu u deliishaday walowlaa id dakhalta walow sha allahu maqtataluu uxillat lakum bahiimat lancaami iyo faman yuriid illaahu afartaa aayadoodba halkaa masalo u daliishanaya almashii'a wاliraada sida awgeed buu wuxuu yidhi ilaahay asagoo ka warramaya labadii nin ee suuratulkahfi ilaahay ku sheegay ee dooday ee saaxiibada ahaa walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannata ka beertaada qulta maxaad u oran weyday maa wixii shaa allaahu alla uu doona ahaanaya ama maa shaa allahu maxaad u ohan weyde laa quwata awood ma lihin ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane munaasabadu waa maxay qulta maa shaa allaahu wuxuu alla doono ayaa dhacaya wax kale ma dhacayaan labadaa sifo oo sifatu aliraadati waalmashii'ati oo lafdigaa u kala duwan laakiin waa isku macne aliraada waalmashii'a iraadadu waxay u qaybsantaa labo iraada kowniya qadariya waa hal xabo iraadatun kowniyatun qadariya iyo iraadatun sharciya iraadada kownigaa waxaa la yidhaahdaa waa waxa ilaahay uu qadaray oo jaangooyey oo asagu uu qadaray sharci ahaanna aan hayne qadar iyo kown ahaan ilaahay uu u qadaray wuxuu ilaahay nicib yahayna way noqdaan wuxuu ilaahay jecel yahayna way noqotaa sidii ilaahay ugu talagalay inay dhacdaana laazima hal mar ma khilaafi karto iraada kowniya iraada kowniya sidii alla ugu talagalay si aan ahayn ma noqon karto o qodobkaas waa qodob inuu ilaahay jecel yahay shaygaas iyo inuu ilaahay nicib yahayna kala qaad malo macnaha way way dhici ama ilaahay ha jeclaado ama ilaahay ha nibcaado siduu alla ugu talagalayna ku dhacaysa tusaale ilaahay ibliis asagaa abuuray ibliis ilaahay ma jecla soo maa ilaahay baa abuuray abuurkaa ilaahay uu ibliis maagay inuu abuuro wuu dhicin jacayl ilaahina kuma xirre nacaybkiisana kuma xirre siduu ilaahay u doonay udhacaysaa marka iraada kowniya loo yaqaana way dhacaysaa maxaba iyo jacaylla kuma xirre wuxuu ilaahay jecelyahana way noqon kartaa wuxuu ilaahay necbyahana way noqon kartaa inay dhacdana waa laazim iraadada labaad waa iraada sharciya iraada sharciya waa maxay waa wixii sharcan ilaahay uu doonay in la sameeyo oo uu dadka amray salaada ha la tukado soonka ha la soomo xumaatada ha laga tago wanaagga ha la sameeyo iraadada sharciga ilaahay baa raalli ka ah sidaa awgeed inuu raalli ka yahay buu dadka yidhi sameeya inay dadku sameeyaan iyo inay samayn waayaanna dee waxaa dhici karta dadka qaar inay sameeyaan oo sidii ilaahay raalliga ka ahaa ay sameeyaanoo muslimiinta waa waa kuwaana masaajiddaad ku jirtaan ilaahay baa raalli ka ah dadkii qaar ka midana sharcigii la yidhi sameeyo way diideen oo dee gaaladii ilaahay sharcigiisa u raalliga ka ahaa inta diidan iyo inta maanta ogol inta diidan baa badan iraadada sharciga marka inay dhacdana waa dhici kartaa inay dhici weydana way dhici kartaa laakiin iraadada sharciga ilaahay baa raalli ka ah inay dhacdo buu ilaahay jecel yahay way dhici kartaa marka dadka qaar inay khilaafaan ayib mashiicada ayada taqsiimkaa ma gelayaa mise ma gelayo waa masle culimmadu ay ku kala arag duwan yihiin talaana xoog badan horeeto iraadada kaliya inay hawshaata walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannataka beertaada qulta maxaad u odhan weyday maa shaa allah ereygaa maxaad u isticmaali weydo ilaahay mashiicadiisa u barakaysan weyday laa quwata awood ma lihin ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooyaane iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa walow shaaa hadduu dooni lahaa allaahu alle maqtataluu isma isan laayeen walaakina allaaha alla ayaa yafcalu wuxuu sameeyaa maa wixii yuriidu uu doonayo sifatu liraada yafcalu maa yuriidu ilaahay wuxuu doonayaa ayuu sameeyaa cid ka hor istaagi kartana ma leh ah, hadday dooni lahaayeen hadduu alla dooni lahaa inaysan islayn cadama iqtitaalihim inaysan islayn alla hadduu dooni lahaa maqtatalu ma dagaalamayn walaakina allaaha alla ayaa yafcalu wuxuu sameeyaa maa wixii yuriidu doonayo marka ilahay wuxuu leeyahay iraado iyo doonitaan inaguna waxbaan doonaa laakiin shuqul iskuma leh teenuna waa mid makhluuq masaajka inaad gashaad doonaysaa gurigaaga inaad addaad doonaysaa waa wax makhluuq midaada laakiin ilaahay doonitaanka uu wax doonaayey waa doonitaan allaha khaaliqa asaga munaasab ah kan bani aadamka iyo makhluuqana aan meel ka shabihin walaakina allaha yafcalu maa yuriid iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi uxillat waxaa la idiin banneeyey lakum idinka bahiimatul ancaami nicmooleyda ama mayeeraanka hilibkooda cunitaankiisa ilaa maa shaygii mooyaane yutlaa la akhrinayo calaykum dushiina hayra muxilli saydi ugaarsiga kuwa xalaashanaya keyrkood xaalaad tihiin walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarman oo xaji iyo cumro mid un xarman aad tihiin inna allaaha alle yaxkumu wuxuu xukumaa maa wixii yuriidu doonayo maxaad haysaa sifatu liraada ah, ilaahay wuxuu rabo ayuu xukumaa iraadadaa ilaahay uu doonayana wax ka hor imaan kara lama arko iraada kowniya hadday tahay ayib in allaha yaxkumu maa yuriid wuu xukumaa wixii alla uu doonayo iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa faman ruuxii yurid uu doono ou la doono allaahu alle an yahdiya inuu hanuuniyo hu ruuxaas yashrax wuxuu u ballaarinayaaoo u waasicinayaa sadrahu qalbigiisa lil islaami islaamnimada waman ruuxii yurid ilaahay uu doono an yudilla inuu ambiyo ee karkaarka weydaariyo ruuxaas yajcal ilaah wuxuu ka yeelayaa sadrahu ruuxa qalbigii dayiqan mid ciriiri ah ayuu ka yeelayaa dayiqaas iyo cidhiirigaasoo xarajan weliba cidhiiri sii oho dhiban ka'nnamaa asaga waxaabad moodaa yasacadu inuu korayo la yidhi ful fi samaa'i cirka dhexdiisa ujeeddadu maanta waxaa weeye laba jeerbaa ayadda waxaa ku soo aroortay iraadatullaahi faman yurid illaahu an yahdiyahu waman yurid an yudilahu ma jeedid waa sifatu liraada ilaahay ciddii uu hanuun la doono unbaa hanuunaysa ciddii uusan ilaahay hanuun la doonina ma hanuunayso waa saas weeye sida awgeed baa waxaa jira xadiid ahlu sunanka qaar ka mid ay wariyeen ilaahay nebi aadan markuu abuuray ayuu dhabarkiisa masaxa markaasaa waxaa ka soo baxay duriyadiisa wixii aadan ka ka faycami lahaa ayaa soo yaacay qeyb ka mid ah markaasuu wuxuu yidhi ilaahay kuwaa ma u jeedaa waxa weeye ahlul janno weeyaan waa jannada dadkeedoo jannadan u abuuray wa bicamali ahli ljannati yacmaluun dadka ahlu jannaha camalkoodayna samayn doonaan buy qofkii caawa halkaa fadhiyo ilaahay janno u qoray waagaasuu ilaahay sii sheegay inuu janno camalkeed samayn doono mar labaadba haddana ilaahay dhabarka ka masaxa aadam markaasaa waxaa soo yacay inina kaleeto markaasuu yihi kuwaan naartaan u abuuray wa bicamali ahli naari yacmaluun camalkii naar lagu geli lahaana way qaban doonaan hadday hadhow adduunka usoo baxaan hadhow haday yimaadaan adduunka markay yimaadaan camalkii naartaay ku gelilahayeen bay ka shaqaynayaan marka ilaahay ruuxuu hanuun markaasay saxaabadu su-aal waxay o nebi allow waagii nebi aadan la abuurayba hadday hawshu sidaa tahay maxaan maanta isu lugoynaynaayoo u tukanaynaay u cibaadaysanaynaa waa wixii hore waagaa la qoray iska tala saaranno iska shaqeeya qof walba wixii loo abuuray ayaa la waafajinahaya qof walba jannada dadkeeduna jannada la waafajin kuwii naartana naartaa la waafajinaya loo fuudaynaya marka faman yurid illaahu an yahdiyahu qofkuu ilaahay hanuun la maago iyo toosnaan yashrax sadrahu lilislaam qalbigiisuu ilaahay wuxuu u waasicinayaa islaamnimada islaamkuu jecel yahay salaaduu jecel yahay masjidkuu jecel yahay daacaduu jecel yahay marka khayraadkiibuu aada u jeclaanaya waman yurid an yudilahu <clears throat> qofkuu ilaahay la maago inuu baadiyeeyana oo qadar ahaan ilaahay uu ku talagalay inuu baadiyeeyo yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaannamaa yasacadu fi samaa wuxuu ka yeelayaa qalbigiisa ciriiri iyo waxa weeyaan xirxirnaan wuxuu la mid noqonayaa markii la yihahdo war laa ilaaha ila allaahu dheh qof la yidhi cirka fuul jaranjar ma leh oo xarig lagu soo laalaadin maayo oo diyaaraday ma jirto orod cirka fuul say ugu adag tahay qofkaas cirka fuul bay kana ugu adag tahay laa ilaaha ila waxa adiga caawa waxaad ku dhawaaqda aada ugu xiise iyo jacayl badan tahay kuuguna fudud oo laa ilaaha ila ba ah baa gaalka ugu adkaansho badan inuu ku dhawaaqo sida awgeed markii la yihahda laa ilaaha ila dhahay oo nebigu ku lahaa ina hadaa la shay-un bay lahay waa wax lala yaabo ma hadduu keenay laa ilaaha ila allahu dhahaya waa adigana naftaaba kaaga baxaysaba laa ilaaha ila allah laa ilaha saad u rabti maxaa keenay qalbigiisaa ciriiri laga dhiga ilaahay baan hidaaye la doonin adiga maxaa ku waasiciyo jacaylkan kugu beeray ilaahay baa qalbigaagala doonay ilaahigii marka kula doonay adoon ilaahay awood wax ugu lahayn oo istixqaaq uusan jirin ad leedahay ila khasab baan kugu leeyahay uusan jirin fadli iyo ixsaan ay tahay ilaahigaa ku shukra ayib faman ruuxii yurid uu la doono allaahu alla an yahdiya inuu hanuunshuhu asaga yashraxu wuxuu u waasicinayaa sadrahu qalbigiisa lil lilislaami islaamnimada hidaayadu dhowr qeyb bay u qeybsantaa mid ka mida waxaa la yidhahdaa hidaayatu towfiiq ilaahay keligii baa iska leh in qofka qalbigiisa iimaan la geliyo oo lagu daaro oo uu ahlul iimaan noqdo hal ruux oo makhluuqa ilaahay ka midoo awoodi karaa ma jiro ilahay bes baa awooda nebi maxamed oo ilaahay dadka ugu fadli badan ka mid oo u abuuray nebi maxamed xataa qalbigaaga iimaan ma gelin kara wuu kuu sheegi karaa bes sidaan samee xumaha ka leexo wanaagga samee laa ilaaha illa allahu dheh laakiin iimaanka inuu qalbigaaga geliyo innaka laa tahdii man axbabta aleyh hidaayatu tawfiiq baa loo yaqaanaa keligii baa alla iska leh laa malag baan awoodin walaa nebi baan awoodin walaa awliyaan awoodin walaa cid kaleaan awoodin hidaayana waxaa loo yaqaanaa hidaayat اdilaalati wاlirshaad in qofka khayrkii la tusiyo laguna dhiirigeliyo o la yihahdo war sidaana wanaagsane samee mu'miniinta iyo muslimiintao dhan baa awooda inaad tiraa ilaaha ka boqo salaada tuko masaajidka imow ilaahay rumee qof walba waa awoodi karaa oo ilaahay u fusayo marka taas dadku way awoodaan waxaa jirta hidaayat lkaa-inaad o makhluuqaadka oo dhan xataa xayawaanaadka caadiga ah iyo mayeeraanka maslaxadooda ilaahay inuu ku hanuun ilmuhu markuu dhasho waad aragteen geela iyo ariga iyo looda wuu istaagaya naaska hooyadii u raadinaya meeshuu daaqi lahaana hadhow buu raadsan wixii dhibaya hadduu arkana wuu ka cararaya wuu ka didayaa bahalaya hadduu arko hidaayada noocaas meeshii biyuhu jiraan wuu u aroorayaa wuu aadayaa meesha oomanahana inuu iska ilaaliyaa laga yaaba hadduu halis ku galahayo hanuunka noocaas ayaa ku hanuunshay ilaahay baa ku hanuunshay makhluuqaadku dhan marka taa waa leeyihi khalaqa fahada hidaayada kale waxaa weeye aakharay jirtaayo mu'miniintu markay tagaan aakharo qof walba waxaa lagu hanuuninayaa booskii jannada uu ku lahaa marka jannadu la isku hanuuniyo weeye qolyaha gaaladaana uxshuru ladiina dalamuu waaswaajuhum wayacbuduuna min dul fahduuhum ilaa siraat ljaxiim soo maaha ayagana jaxiimaa lagu hanuuninayaayo tubtii jaxiimaa cagta loo saarayo leeyahay gala marka waa hidaaya ila aljanna iyo hidaaya ila naar qofkii marka ilaahay uu hanuun la maago inuu qalbigiisa iimaan iyo towfiiq geliyo yashrax sadrahu lilislaam waman ruuxii yurid ilaahay uu doono an yudilahu inuu baadiyeeyo ambiyo yajcal wuxuu ka yeelayaa sadrahu qalbigiisa dayiqan ciriiri xarajan ee weliba dhib ay ku tahay inuu iimaanka qaato kaannamaa yasacadu waaba asagoo korayo fuulayaa fi samaa'i cirka dhexdiisa sifadani waa tii labiyo tobnaad oo sifadii hore waxay ahayd oo koobiyo tobnaad sifatiraada walmashiica tanina dhowrkan ayadoo kaga hadalay waxa way noqonaysaa de waxa weye tii hore waxay ahayd sax sifatu liraada walmashiia tii hore ahayd hal sifo weeye hal sifo weeyaan sifatuliraada walmashiia waa halkaa sifo halkaa sifo weeye hal sifo aynu kusoo wad marka haddii la kala tiriyana dee laba sifo aad tirisay bay noqonaysaa laakiin xagga lafdiga ku kala duwan sifatu lmashii'a iyo sifatu liraada labadaba aayaadka waa ku soo aroortay iyo wa qowluhu waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum ina allaha yuxibu lmuttaqiin ina allaha yuxibu altawaabiina wayuxibu lmutadahiriin qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah fasawfa yaأti llaahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunah ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaannahum bunyaanu marsuus nusakda qaar ka mida waxay ku daraan wahuwa algafuuru lwaduud musanifku halkan wuxuu kaga hadlay hal sifo oo loo yaqaano sifatulmaxaba ilaahay inuu wax jeclaado wuxuuna u keenay toddoba aayadood toddoba aayadood ayuu u keenay haddii waduud lagu daro alwaduudna sideed aayadood bay noqonayaa sideeddaa aayadoodba hal sifay ka waramayaan marka waa maxay ilaahay inuu wax jeclaado sifatulmaxaba qofku markuu la yimaado wax ilaahay jecel yahay wixiina ilaahay wuu jeclaan adigana wuu ku jeclaanaya iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi wa axsinuu wanaag sameeya cibaadada hagaajiya ina allaha alla yuxibbu wuu jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga sameeye cibaadada hagaajiya wa aqsituu cadaalad sameeya ina allaaha alla yuxibbu wuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeye garsoorayaasha fama staqaamuu intay idiin toosnaanayaan lakum idinka gaaladu oo aysan wax dhiba idiin geysanayn fastaqiimuu u toosnaada idinkuna lahum ayagoo wax dhib ha u geysanina inna allaaha alle yuxibbu wuu jecel yahay almuttaqiina kuwa is-ilaaliye isjira ina allaaha alle yuxibbu wuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeenka badan wa yuxibbu wuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahira iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow in kuntum haddaad tihiin tuxibbuuna kuwa jecel allaaha alle fattabicuunii aniga nebi moxameda isoo raaca yuxbibkum wuu idin jeclaanayaa allaahu alle iyo wa qowluhu hadalkiisa alle uu yidhi fa sowfa ya'tii wuu la imaan doonaa allaahu alle biqowmin dul duulkaasoo yuxibu jecel yuxibu alla uu jecel yahay hum ayaga wa yuxibuuna huu ayaguna asaga ay jecel yihin wa yuxibuuna ayaguna ay jecel yihin hu asaga iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa in allaaha alle yuxibu wuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna halgamayoo dagaalamaya fii sabiilihi ilaahay jidkiisa dhexdiisana ku dagaalamaya safan xaale ay yihiin kuwa siman ee midaysan kaannahum ayaga xaalaad moodaysid bunyaanun dhismo marsuusun ee la isku dhajiyey wa qowluhu wahuwa alghafuuru lwaduud nusakda qayb baan qorin wa huwa alle alghafuuru allaha dhaafitaanka badan weeye alwaduudu ee jacaylka badan oo addoommadiisa khayrka iyo wanaagga la jecel kulli aayaadkaasu waxay isku raaceen u jeedaa ilaahi inay u sugaan sifatu sifatulmaxaba daliilka ku soo arooray sifatu eh, maxaba ilaahay in loo sugo inuu ilaahay wax jeclaado laba qaab buu noqonaya mid waa daliil sharciyo dee qur-aankii baad jeedaan toddoba aayadoodba musanifku isdaba dhiga ama sideed aayadood oo kulligood ay ka hadlayaan ilaahi baa wax jeclaanaya weliba u fiirso aayaadka erayga jacaylka ku soo arooray kulli waa wada ficil kulli ficil baa ku jira wa axsinuu yuxibu lmuxsiniin in allaha yuxibu lmuxsiniin yuxibu lmuqsitiin yuxibu lmuttaqiin yuxibu ltawaabiin yuxibuhum wa yuxibuunahu yuxbibkum اllaah yuxibu ladiina yuqaatiluuna kulligooda ficil mudaarica muxuu ku tusinayaa marka mar walba ilaahay wuu ku jeclaanayaad wanaag la timaada ismi waxaa ka ah wahuwa algafuuru lwaduud alwaduud baa ismi ka ah. marka qeybtii isminimada ahayd iyo qeybtii ficilnimada labadaba waa ku soo aroortayoo ilaahay sifadaa jacaylkaa wuu leeyahay marka adiladii sharciga ahayd waatanoo waa ku tusinaysaa caqli ahaan xataa caqliga saliimkaahee fiyow oo nabad qabaayo ilaahay inuu wax jeclaado ma diilayay sababtu waxaa weeye ilaahay dadka adeeca ee raalli ahaansihii raalli ahaanshihiisa shaqaysta oo macaasida ka taga oo taacada ku dadaala dadkaas ilaahay wuu karaamaynaya wuxuu u karaameynayana waxaa weeye wuxuu ilaahay jecel yahay bay sameeye caqli ahaan baa xataa ku garanaysa laakiin inagu asal meeshan wax ka qaadanaynaa waa kitaabka iyo sunnada inahaga iyo ina wada sifatulmaxaba marka waa sifadaas dawaa'ifta muslimiinta qaybo ka mid ah waxay leeyihiin sifadan maxabada ah ma jirto way diideenba muslimiinta qayb u nisba sheegda jahmiyadoo kaleeto ilaahay waxna ma jeclaado asna lama jeclaaday yidhaahdeen qur-aanka haddaad ku aragtaan iyo sunnada ilaahay baa wax jecella waxaa weeye ilaahay wuxuu jecel yahay lagama wadee khayr buu la doonay iyo hawaab iyo ajar buu la rabaa wey ilaahay baa la jeclaaday haddaan maqashaana daacada ilaahay baa la jeclaadaa laga wadaabay kuleeyihi laakiin ilaahay asna wax ma jeclaado lamana jeclaaday yidhahdeen waa khalad waay qayb ka midana waxay yidhaahdeen ilaahay sifada jacaylka waan u sugaynaa laakiin waa awilaynaayo waa leexinaynaayo dee jacaylka waxaa la yidhaahdaa maylulmuxibi qofka wax jecel leexashadiisa qofku jeclaa xaggiisa uu u leexdo ma ilaahay baa meel ka soo leexdayoo adiga riqa iyo dabacsanaan ma ilahay baa waxaad ku tilmaami kartaa bay kuleeyihiin maxaa la rabaa marka awilow waxaad ku ku awishaa markaad maxaba iyo jacayl sifaad ilaahay ka warramaysa aragtid lagaga warramayo ilaahay baa hawaab la doonay ixsaan buu la doonay iyo waxyaalaha la midka ku awow ama ficil ama iraadatulficli ah, ilaahay baa abaal marinaya ama abaalmar buu ilaahay la doonay waxyaalaha noocaas oo kaleeta ah ku awilba yidhaah laakiin waxaa ka hoos baxday ilaahi baa doonaya kuwaas ayaga ah inuu abaal mariya markaad leedahay doonitaanka laftirkiisa soo bani aadamkuwa doonitaan ma wixii aad ka cararaysay laftirkeedaad ku dhacdo sideedana hal ogaada haddaabaad sifaadka ilaahay qaar sugtay oo aad wax cun ka ogashahay oo aad leedahay ilaahay waa xayi ilaahay waa qadiiroo wax kastuu awoodaa xayaatadiisa iyo qudradiisuna tan aadamaha ma shabahdo sifaadka kaleo dhanna wadadaas mari alqowlu fi sifaati alqowlu fii bacdi sifaati alqowlu fi sifaati kalqowli fi alqowlu alqowl waxay yidhahaan alqowlu fii fii bacdi sifaati sifaatka qaar ka hadalka laga yihaahdo oo sifaatka ilaahay qaar ka hadalka laga yihahdo kuwa kale qaar ka la midana waa saasay ah, waa isku mid isku qaaciday marayaan Ah, fii bacdi sifaat waxaad ka tirahdid baad bacdiga karama marinaysaa qudro soomaadan ogolaan maxabadana ogolow xayaato soomaadan ogolaan mashiiadana ogolow kulli isku wada mid meeshaa mari nusuulkiisa iyo soo degitaankiisa ogolow laakiin mar walba waxaad aamintaa munazah ilaahay inuu yaho laga nasahay uusan shuqul ku lahayn waxa makhluuqa aad ka tasawuraysid ah, waxaad makhluuqa ka tasawuraysid meeshaas marna ma yaalla ilahi subxana wa tacaala marka ilaahay waxbuu jeclaadaa jacaylkiisuna waa jacayl munaasab u ah waana kamaal iyo dhammaystiran waana sifaatka laba u qaybsamo sifaat daat iyo sifaat alafcaal sifaat daat waxaa weeye waa sifada marna ilaahay aysan aan ka zuulayn mar walbeetaba waa sifaat daat baa leedahay sifaat lafcaalna waxaa loo yaqaanaa sifo qadiima weeye oo ilaahay u leeyahay laakiin hadda waxay ku tacalluqaysa markay timaaddo ayaa la odhanaya maalan qofka gaalka ah maanta gaalka joogaa oo gaalka ah caawadaan ilahay ma jecel yahay waa maya laakiin berri haduu islaamo ilaahay wuu jeclaanayaa ilaahay wuu jeclaanayaa marka shalayna wuu nibcaa maantana waa jecel yahay marka jacaylkii wuxuu ku tacalluqayaa hadda afcaasha mukalafiinta ka soo fulaysa laakiin ilaahay sifadan xubi ee maxabada iyo jacaylkaa horay buu ulahaa horay buu ulahaa waa sifa qadiima ah laakiin haddana mutacalliqaadkeeda iyo waxay ku xirmaysa markay yimaadaan tatadajad soo cusboonaanaysa marka ifatulmaxaba waa sifa ilaahay uu leeyahay meel kalena la aadi mayse sidaas ilaahay uu isku tilmaamay ugu tilmaamaysaa sidii ambiyadu ilaahay ugu tilmaameen baad ugu tilmaamaysaa ummaddii ahlu khayrka ahayd iyo salafulumma say isuguugu tilmaameen baad ugu tilmaamaysaa waad deenaysaa marka sifadaas inuu ilaahay leeyahay waa mujmac salafu saalix dadkii hore wanaagsanaa iyo quruuntii hore oo khayrka qabtay dadkeedii hal qof oo ka midu muusan khilaafin kulli waa isku raacsan yihin ibnu taymiyana soo guuriyay ijmaacaas dee waana muslimiintu kamid mid yaho ijmaaca uu soo guuriyay waa lagu kalsoonaanaya marka waa mujmac buu yidhi masaladaas bayna salaf saalix wax khilaafana ma inuu sifo ilaahay uu leeyahay ay tahay ogowna mana shabaha jacaylkeenna hebel baa heblaayo jeclaaday iyo hebel baan jeclahaya jacaylkeennu waa mid makhluuq laakiin kan ilaahay waa mid khaaliq kayfiyadiisa iyo qaabkiisana ma naqaan ayadaha qur intay sheegaan baan rumaynaynaa ma leexinayno ma diidayno ma tashbiihinayno odhan saan anigu wax u jeclaho kaleu ilahay wax u jeclyaha ma odhanayno waxaa weeyaan khalaas jacaylka ilaahay waa jacayl asaga u cunuma munaasab u ah khalaas wey wa axsinuu ixsaanku laba u qeybsamaa labada u qeybsamaa waxaa weeye ilaahay wuxuu kuu abuurtay oo cibaadaad si wanaagsan inaad u gudatid waa nooc ixsaanka ka mid a ah. sida awgeed malku jibriil markuu nabiga weydiiyey nabigu wuxuu yidhi ixsaanku waxa weeye an tacbud allaaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa inahu yaraaka sidii adoo u jeedoo kaleeto ilaahay inaad u caabudid weeye haddaadan u jeedin asigaa kuu jeeda waa muraaqabada iyo ilaalinta marka ixsaanka labaadna ilaahay makhluuqiisa ixsaan iyo same inaad u samaysay labadaba ilaahay wuu jecel yahay wa axsinu ina allaaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaaga samaynaya ilaahay wuu jecel yahay labadiisii qayboodba ixsaanka wa aqsituu cadaalad sameeya yaad u cadaalad samayn cid kastaad u cadaalad samaysa cadaaladdu inaad xataa qofka isku diintihiin kuma xirna waa shay iskiisa u madax bannaano waajib kuu saaran gaal iyo muslim iyo bani aadam iyo kayrkoodba inaad cadaalad kula dhaqantahay waa waajib ku saaran waa waxayna ka tahay waxyaalaha shareecadeennu ay khaaska la tahay ka mid ay khaaska la tahay dadka kaleeto waxaa laga yaabaa cadaalad wax kaleu u yaqaana wixii asagu dantiisa u ka arka laakiin diinta islaamku waxay ku leedahay icdiluu aqsituu cadaalad sameey huwa aqrabu litaqwa ayadaa alla ka cabsiga u dhowaansho badan cadaalad samee marka cadaalad waa maxay waxaad rabtay adiga in lagugula dhaqmo dadka kula dhaqa in lagu ixtiraamaad rabtaa in lagu sharfaad rabtaa inaan lagu caayan baad rabtaa inaan lagu bahdelin baad rabtaa inaan lagu xamaan baad rabtaa adiguna sidaa dadka ula dhaqa laakiin hadday qaacido meel kuu tala la yidhaha labacanaantaanba canihi daaji oo aniga laygama daba hadlo oo qaacidadaas meel kuu taalo dadka toodana aadan wax ka soo qaadin wa manaa cadaaladda aad baad uga fogta wa aqsituu marka cadaalad sameeya in allaaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuqsiiina kuwa cadaalada sameeya ilahay wuu jecel yahay fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum waa nooc cadaaladdii ka mida ah laftirkeeda gaaladii baa laga hadlayaa waxaa la leeyahay heshiis haddii aad gashaan inta ay heshiiska idiin ilaalinayaan oo wadadii heshiiska ay ku taagan yihiin idinkuna ku taagnaada gaal iyo muslim heshiis ka dhaxeeyay inuu muslimku mar walba inta heshiisi ka baxo ballanfuryo lagu barta waa ceeb haddaad ka dareentid xaggooda muluq muluqna u sheego waxaad tidhahdaa la soco anugu ballanka waa waa kaaga baxaya الله أكبر أشهد أن لا إله حي على الصلاة fama intay idiin toosnaanayaan lakum idinka oo waddadii heshiiska ay ku soconayaan fastaqiimuu u toosnaada lahum ayaga in allaaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqa in allaaha alla yuxibu wuu jecel yahay attawaabiina kuwa toobadkeenka badan ee khaladkay galeen ka soo noqda wa yuxibu wuu jecel yahay almutadahiriina kuwa isdahira oo dunuubtana iska dahira najaasaadkana iska dahira ilaahay wuu jecel yahaa qul waxaad adiya waqowluhu hadalka ilaahay qul waxaad dhahdaa in kuntum hadaatihiin tuxibuuna kuwa jecel allaaha alle jacaylka ilaahi aad sheeganaysaa hadduu dhabkaa yahay fattabicuunii isoo raaca dheh yuxbibkum wuu idin jeclaanayaa allaahu alle ilaahay baa idin jeclaanaya iyo wa waqowluhu ilaahay hadalkii fa sawfa ya-tii wuu la imaan doonaa allaahu alle biqowmin duul iyo dad dadkaasoo yuxibbu ilaahi uu jecel yahay hum ayaga wa yuxibbuuna ayaguna ay jecel yihiin hu asaga iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa inallaaha alle yuxibbu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi jidkii dhexdiisa ku dagaalamay safan xaale ay yihiin kuwa siman kaannahum ayaga waxaaad moodaysaa xaalaad moodaysa bunyaanun dhismo marsuusun ee laisku dhajiyey meelaha jihaadka marka lagu jiro waa meelaha ugu keenid og badan inay dadku kala tafaraaruqaan xabad baa socota seef baa isla dhacahaya bangad baa la isla dhacahayaa dhiig baa hooqubanahaya waa meelaha keenaya dadku inay kala hanfaraaraan oo kala cararaan meeshaas ayada ah oo xaalad dagaal lagu jiro oo la dagaalamayo oo birta la iska aslayo ilaahay wuxuu ku amaanaya inay dagaallamayaan ayagoo midaysa aynagiioo dagaal ku jirin oo amni iyo nabadgelyo haysana oo nabadgelyo lagu seexanayo lagu soo toosayo ka waran hadday quluubteenu kala fogaatoon islacnadayno oo mid mid salaamayo uusan jirin oo dhabarka la isu duuhayo oo la kala fogaanahayo macaasi aynagu aan gallay baa keenaysa ogaada ilaahay laakiin wuxuu inaala doonayaa inaala jecel yahay inaynu midowna haddaynu nahay muslimiin waxaad u fiirsataa kaanuhum bunyaanu marsuus walilaahi almaalu lclaa ilaahay tusaale xun injineerka guriga dhisay gurigiisi dhismihiisii isku aadan hadduu arko soo ku farxi laakiin hadii la yidhaahdo dhismahaagii maantayto xagga saas u qallocsan yahay wuu ka xumaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allaala wuxuu sameeyaa xikmad bay ku salaysan yihiin laakiin wuxuu inoo abuuray inaynu midowno inaynu cibaadaysano inaynu xaqa ku dadaalno sidaasuu ilaahay jecel yaha sharcan sidii marka waa in laynaga helo inagoo xataa wax ku kala aragti duwaan waa inaynu walaalnimada ilaalino imaamu shaafici baa nin sheekuu ka warramo wuxuu yidhi intuu maalin ii yimid baan masle ka wada hadallay buu yidhi baan ka gallo masalan ka niqaashan waana kala tagnay buu maalinkii dambe inte ii yimid buu islaamay malaha waxaan isir soo waxbuu ka daray markaasu waryaa ahay miyaynan suurtagal ahayn buu yidhi an nakuuna ikhwaanan wain ikhtalafna aaban kala aragtiduwanaano masale isku khilaafna aniga adigu ye walaalnimadii miyaynan miyaynan kuwada socon karin inaan walaalo ahaan karin waa masle sax ah ninka caqli badan ma arag bu imaam shaafici sheikhaas sababtaa wuxuu fahmi karaa masaladan hebel iyo hebel ay ku kala aragti duwan yihiin iyo waxay muslimka ku wada yihiin waxaa ballaaran islaamnimada innaga soomaalida waxaana la yara waxaa agteena ka shaqaysa boqol kiiba boqol wax la yihahdo boqol kiiba boqol taageersanow ama boqol kiiba boqol iga soo horjeed wax dhexdhexaad iyo wasadiya la yihahdo waa inagu fog waa inaga fogta marka arrinkaasuna waa khata iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa wahuwa alkafuuru alla wa allaha dhaafitaanka badan alwaduudu ee addoommadiisa khayrka iyo wanaagga la jecel iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanaya allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanaya allihi arraxiimi naxariista gaarkaa naxariisanayay rabbanaa rabbigeenoo wasacta waad kala gaartay kulla shay-in shay kasta raxmatan naxariis ahaan iyo wa cilman aqoon ahaan wa kaana alla wuxuu ahaaday bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman mid u naxariista oo u naxariis badan wa raxmatii naxariistaydu wasicat way kala gaartay kulla shayin shay kasta kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa dusheeda alraxmata naxariis wa huwa alle alkafuuru allaha dhaafitaanka badan weeye alraxiimu ee naxariista badan fallaahu allah ayaa khayrun khayr badan xaafidan ilaalin ahaan xagga uu wax ilaaliyo wa huwa asagaana arxamu raaximiina inta naxariisata midka ugu naxariis badan ah musanifku halkaa wuxuu kaga hadlay sifatu raxma ayuu kaga hadlay sifatu raxma ilaahay inuu oo ilaahay naxariisto wuxuuna halkaa ku sheegay toddoba aayadood saad ujeedaan bismi illaahi raxmaani raxiim rabbanaa wasicta wa kaana bilmu'miniina raxiima wa raxmatii wasicat kataba rabukum calaa nafsihi raxma wahuwa algafuuru raxiim fallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu raxim so todoba aayadood maaha toddobadaa aayadoodba wuxuu u deliishanayaa hal sifo oo ah ilaahi inuu leeyahay sifatu raxma tilmaanta ah inuu ilaahay naxariisto sifadaas ilaahi inuu leeyahay dee waad u jeedaayo qur-aankiibaa ku soo arooray oad arkaysaa caqli ahaanna qofkii ilaahay ateeca ilaahay inuu u naxariistaay caqli diidaya xataa ma jiro caqliguna waa keenayaa naqligiiiyo waxyigiina waa kanoo wuu keenay raxmadda aynagu aan isu naxariisana bani aadamkaana waa mid aynaga inoo cunato makhluuq ah midda ilaahina waa mid khaaliq waraxmatii wasicat kulla shay wax walba ilahay raxmaddiisu way gaartay mufasiriinta qaar ka mid ah waxay sheegaan shaydaan baa wuxuu maqlay aayaddan qur-aanka waraxmatii wasicat kulla shay markaasuu shaygaasan ka mid ahay Ah, hayga laftirkiisaan ka mid ahay sababtoo ah waraxmatii wasicad kula shay hadii la yidhi shaygaasaan soo gelahaya maxaa ka dambeeya waraxmatii wasicad kula shay fa saaktubuhaa liladiina dad tilmaamo marka la sheega halkaasu ku baxay marka raxmadda dadkaasaa iska leebaaliyay markaasuu haray marka ay yihaahdaan ayib marka sifadaas raxmadu waa sifo ilaahay uu leeyahay inaad awishidoo meel kale aad ku awishoo tirahdeen raxmadu waa riqa qalbiga ku jirta dabacsanaan iyo jilic qalbiga ku jira iyo danqasho midda aad ka hadlaysid waa tan adugu taqaanid waa makhluuqa laakiin tan ilaahay adigu ma taqaanid horey baanan usoo sheegnay sifada ilahay sifaadka ilahay marka laga warramayo ilaahay cid aragtay ma leh oo cid la midoo looga tusaale qaato ma leh iyaduna ma i jirto cid soo aragtay iyo cid waxa weyaan run run noo sheegtoo tiraada ilaahay anaa soo arko wataas iyo wax lagu tusaaleeyo midna ma leh sida awgeed sifada waa sugaynaa keyfiyadeeda iyo qaabkeedana ilaahay baynu u daynaynaa haddii qur-aanku inoo sheegi lahaa ama sunnadu inoo sheegi lahaydna waa rumayn lahayd laakiin intii qur-aanka iyo sunnadu inoo sheegeen baynu ku ekaan ku ekaanayna ilaahay waa naxariistaa waa naxariis ballaaran yahay gaaladaa xataa naxariistiisa maanta ku nool caafimaadka iyo caruurta iyo hawada ay qaadanayaan iyo dhaqaalaha iyo jiifka iyo sootooska iyo waa naxariis ilahay bay haystaan marka ilaahay naxariistiisaas waanu u sugaynaa teenana meel kama shabahdo khalaas haddaad aweyshid oo aad tidhaahdid iraadaa loola jeedaa waxaasuu la doonayaa hada iraadada laftirkeeda makhluuqba waa leeyahin xaggee geenaysaa laftirkeeda makhluuqba waa leeyahi bismi illaahi araxmaan iraxiim waa warqaddii nabiyulaahi sulaymaan uu balqiso u diray laakiin magaca ilahay buu ku bilaaba allah alraxmaan alraxiim rabbanaa rabbigeenoo wasicta waad kala gaartay kulla shay-in shay kasta raxmatan raxmad ahaan naxariis ahaan iyo wa cilman aqoon ahaan wuxuusan ilaahay ogeyn ma jiro wa kaana alla wuxuu ahaaday bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman mid u naxariista naxariista mu'miniinta ilaahay u naxariistay naxariis guud iyo mid gaaraba waleed inteenna caawa meesha fadhida qof walba wuxuu qabaa oo haystaa naxariis ilaahay oo laga yaaba isaga inay gooni u tahay waa la kala caafimaad badan yihi oo waa la kala dhaqaalo roon yahay oo waa la kala istiqaamo iyo toosnaan fiican yahay oo waa la kala cibaado fiican yahay oo waa la kala aragti fiican yahay yaa intaasoo naxariisa qaybiyey allah marka qof walba si gooniy wuxuu haystaa naxariis ilaahay si guud ahaana ilaahay waa ugu naxariista muminiinta ilaa wuxuu yihi waraxmatii naxariistaydu wasicad way gaartay kulla shayin shay kasta kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa ilaahay naftiisa oma jeeda asagaa isku tilmaamaya nafsahu asagaa tilmaamay inii xaramtu ulma calaa nafsii kataba rabukum calaa nafsihi alraxma yuxadirukum ullah yuxadirukum llahu nafsahu soma jeedin naftan ilaahay uu isku tilmaamay nafta bani aadamka oo taqaanaan ma aha tan makhluuqaadkana ma aha mid ilahay khaaliqa asaga uu garanayo laakiin waa sugaynaa ayib marka wuxuu naftiisa ku waajib yeelay cid khasab kule ma jirto alraxmata naxariis wa huwa alle alafuuru allaha dhaafitaanka badan weeye alraxiimu ee naxariista badan sifatu lmaqfirana meesha waa ku jirtaa dhowr jeer horan waana soo marta inuu ilaahay dembiga dhaafo alraxiimu ee naxariista ballaaran fallaahu alla ayaa khayrun khayr badan xaafidan xagga xifdiga iyo ilaalinta xaafidan xalu mid wax ilaalin iyo tamyiizna waa laga dhigi karaa wa huwa asagaana arxamu raaximiina inta naxariisata midka u naxariis badan cid ka naxariis badan alla male iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu alla yidhi radiya wuu ka raali noqday allaahu alle canhum mu'miniinta xaggooda wa raduu ayaguna raallibay ka noqdeen canhu alle xaggiisa halkan wuxuu kaga hadlayaa sifatu ridaa halka ayad buuna ku sheegay musanifku raxmatullahi caleyh waa sifadii afariyo tobnaad sifadii afariyo tobnaad weeye sifatu ridaa ilaahay inuu raali noqdo qur-aankiisibay ku xariiqanta waa tana radiallaahu ilaahay baa ka raali noqday canhum ayaga xaggoodo maadaamay ilaahay adeeceen oo awaamirtiisii qaateen oo wuxuu ka reebay ay ka hareen ilaahay wa ka raali noqda ayaguna waa raali noqdeen oo maadaama wax wanaagsan ay jecel yihiin ilaahay uu siiyey way ku raali noqdeenoo way ku qanceen marka ilaahay waa raali noqdaa bani aadamkuna waa raali noqdaa isma shabahaan laakiin ah, isma shabahaan shuqla kuma iskuma raalli ahaanshaha inaad tirahdo waa qofka wuxuu rabay oo ka maqnaa iyo xoogaa uu xelay taad bani aadamka oo taqaanid baad ka hadlaysaaye tana ilaahay cid taqaana male wuu raalli noqdaa inaguna intaasaan ku ekaysanayna qur-aanku uu sheegay radia allaahu canhum waraduu canhu ayib sifadaa sifatu ridaa ah ilaahay in loo sugoon meel kale loo leexin salafu saalix waa ku ijmaaceen sida ibnu teymiya raxmatullaahi calayhi uu kusoo guuriyey mujaladka tobnaad oo majmuucu lfataawa waman ruuxii yaqtul dila mu'minan ruux mu'mina mutacamidan xaalu yahay mid u kasaya arrinkaas fa jazaauhu ruuxaas abaalkiisu jahannamu naarta jahannamo weeye khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya fiihaa jahannamo dhexdeeda wa qadiba wuu u carooday allaahu alle calayhi ruuxa dushiisa wa lacanahu ilaahina wuu lacnaday iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa daalika arrinkaasi xaasilu wuxuu ku xasilayaa biannahum ayaga ah waxay raaceen maa shay askhata carogeliyey allaaha alle wa karihuu waxay dhibsadeen ridwaanahu ilaahay raalli ahaanshihiisana way kohsadeen falammaa goortii aasafuuna ay naga caraysiiyeen ayaan intaqamnaa ka aargudanay minhum ayaga xaggooda iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa walaakin kariha wuu dhibsaday allaahu alle inbicaahahum bixitaankooda ay jihaadka u baxaan fa habbata ilaahay wuu reebo wuu dibriday hum ayaga iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa kabura waxaa weynaaday maqtan cara ahaanna u weynaaday cindallaahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad dhahdaan maa shay laa tafcaluuna idaan samaynayn aayaadkan maxay ka warramayaan hal meel bay isu raaceen sifatu lqadab ilaahay inuu caroodo ilaahay inuu raali noqdo soomaynaan soo marin halkaana ilaahay wuxuu kaga warramay sifatu lqadab maaqa aydoodbaa marka meeshaa lagu sheega u fiiriya sifatu lqadab aayaadka kusoo arooray weliba waxaa u fiirisaan aayaadku ereyga qadab keliya kuma soo aroorina macaani badan oo isku wada macno ah alfaad badan oo isku ah. kow aayadda ugu horraysa waqadib allaahu calayhi lafduladab buu isticmaala soo ma jeedin aayadda ku xigta ittabacuu maa askhad allaaha askhad allah ilaahay caro geliyey qadib allahu ilahi o caro waa isku macne waa labo saddex falamaa aasafuuna waxaan ku macnayna markay naga caraysiiyeen waa isku macne afar walaakin kariha allaahu ilaahay baa nibcaystoo dhibsaday oo nacay oo u carooday kabura maqtan cinda allaahi a waxaa cara ahaan u weynaatay ilaahay agtiisa shanta aayadoodba waxay ku soo arooreen waa qadabka iyo carada sidaas awgeed baa halkaa waxaan u sugaynaa ilaahay sifatu lqadab ilaahay wuu caroodaa ilaahay caradiisa hanaga badbaadiyo mana xamili karnaba caro ilaahay subxaana wa tacaala soomaalidu waa isku habaaran caro ilahay kugu dhacday ilah soomaaliga fidradiisu ay fiyowdahay aan cidno ka wasakaynin ifaadka ilahi waa ogolyahy ilaahu adaa gacan weyn buu ohanhaya waxisi ilaahay baa kaa sarreeyo kuleeyahy m waxba shakiya waswaas ma qabo ilahay caradiisu kugu dhacdo mar qaar ku marka ilaahu caynuraxma nagu fiiri il raxmadeed ilaahu nagu soo fiiri buu kuleeyahay marka wax mushkilada ma dareemayo laakiin qofkii laga yaabo shubahaad in lagaga furay caqiidadiisa markuu maqla ilaahay baa carooda waxa u sawiraysa wuxuu leeyahay qawaamiista luqada carabiga intuu noqdo lafulqada maxaa la yidhahdaa markaas waxa usoo baxaysa lafduqadab khalayaanu dami dhiiggoo qofka ku kara madaxa markaasuu yahay bismillaah ilaahay baa hadda dhiig karaan anagu ohan karaa markaasu wuxuu isku dayaa lafdiga inuu leexiyo meel kale u leexinaya markaasu wuxuu leeyahay qadabka waxaa loola jeedaa ilaahay baa waxa weeyaan ciqaabay ama ilaahay baa ciqaab la doonay oo doonitaanka laftirkeeda soo bani aadamku wax doonaan bani aadamku soo wax ciqaabaan waxaad ka cararaysa laftirkiisi baad ku dhex dhacda marka sifaadka ilaahay meel xabadda hadaa sugtay kuwa kalena wadadii mari waxaad tidhahdaa ilaahay sifaadkiisa o dhan waan sugaya tilmaamihiisa magacyadiisana waa sugaya kuwa makhluuqana ma shabaha ayib haddaad tidhahda midda kale kutubu luqa intaad u noqotid cara waxaa ii baxday inay tahay khalayaanu dami oo qofka ku kaca quraanjadu soo ma ma dhiig ku kacay leeda maleh dhiigba ma lehba daqsigu soo ma xanaaqo makhluuqaadkii baan qayb ka mid oo ku kacayaa jirin marka ayagana isma shabaho xanaaqoodu makhluuqaadka allah subxaana wa tacaalana waa ka duwan yaha makhluuqaadka carada ilaahay uu caroodaay waxaa weeye carada makhluuqa ma shabahdo sidaa ogeed qiyaamada markii la isu yimaado ambiyada ilaahay waxay odhanayaan ilaahay maanta wuxuu caraysan yahaa caro uusan weligiina horay u caroon hadda kabacdina uusan caroon doonin sidaasay odhanayaan dadka meeshaa jooga wax odhanahaya sifadaas awil ambiyada horta baleexiyo caraha ku sheeginina wax kale ku sheega qiyaamada arki mayse mana jirtaba ayib marka waa sifa sifaatka ilaahay ka ah, waana sifaat lafcaal ayada iyo sifat ridaa iyo sifat raxma iyo waa sifaat lafcaal sifaat lafcaal waxaa laga wadaa iyo sifaatu daat udhexeeya sifadana waa sifo qadiimiyo ilaahay uu leeyahay laakiin mar kastoo wax ka caraysiiyo qofku ula yimaado way ku dhacaysa dad caawo fiican tahay oo ceshaha tukatid oo roon tahay lakiin ceshaha markaad ka baxdid macaasi ilahay aad la timaadid dee ilahay ku kuu caroonaya subxaana wa tacaala kuu caroonaya aayaadkaas marka kulligood waxay ku tusinayaan allah subxaana wa tacaala sifada inuu leeyahay sifatu lqadab ma awilayno meella u leexin mayno ma diidayno ma tashbiihinayno makhluuqa sifaadkooda u ekaysiin mayno intaa quraanku inoo sheegay ayaynu ku ekaanaya sunnada nebiga sal alla alayh wasalam khalaas waman ruuxii yaqtul dila mu'minan qof mu'mina mutacamidan asagoo u kasaya waxaa meesha ka baxaya haddii si khalad qofku u dhinto qofkan waa qof ula kac u dilay fa jazaauhu abaalkiisu jahanamu naarta jahanamo weeye dabcan waa hadduusan ka toobadkeenin oon ilaahay cafin khaalidan xaaluu yahay mid ku waaraya fiihaa dhexdeeda oo qof muminu naarta ma ku waara ereyga alkhuluud luqa alcarabiya laba macnaa loo isticmaalaa almukhu awiil muddo dheer inuu qofku meel ku nagaado kabacdina uu isaga tago ama laga kaxeeyo iyo inuu weligii ku jiro labadaba loo isticmaalaa marka muminka khaladku ka dhacay ee dhiig islaam galay khuluudka adilada ku soo aroortay inuu naarta ku waarayo waa inuu muddo dheer ku nagaanaya haddaan ilaahay ka cafin waqadiba ilaahay wuu u wuu u carooday allaahu alle calayhi dushiiso wa lacanahu wuuna lacnado naxariistiisuu ka durji iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi daalika arrinkaasi xaasilun wuxuu ku dhacayaa biannahum ayagaa ittabacuu waxay raaceen maa shay askhada ka carageliyey allaaha alle oo ka caraysiiyey wa karihuu waxay dhibsadeen ridwaanahu ilaahay raalli ahaanshiiso sifatu rida horaan soo mara falammaa goortii aasafuuna ay naga caraysiiyeen intaqamnaa waan ka aargudannay minhum ayaga xaggooda waan ka aargudanay xadiidkii abu hurayra waad garanaysaanoo inna allaaha idaa axabba cabdan addoon hadduu ilaahay jeclaado malku jibriil buu u dhawaaqaya soo garan hebel waan jeclahayaa jeclow hadduu adoon nibcaadana waidaa qadiba cabd hadduu adoon u caroodo ilaahay balku jibriil buu leeyahay kaas waa nibcahaye adiguna nibcow walaakin kariha ilaahay wuxuu kariha wuu dhibsaday allaahu alle inbicaahahum raacitaankooda iyo bixitaankooda jihaadka ay u baxaan waa munaafiqiintii fa habbatahum ilaahay wuu dibdhigay munaafiqiintii oo wuu ka reebay jihaadkii sharaftiis iyo wa qowluhu hadalkiisa kabura waxaa weynaaday maqtan cara ahaanna u weynaaday cindallaahi ilaahay agtiisa an taquuluu inaad dhahdaan maa shay laa tafcaluuna idaan samaynayn waa tukanaynaa ma tukanaysaan waa waa nadaafaddaan ka shaqaynaa ma ka shaqaynaysaan waa isku xirnaanaynaa ma isku wax iidaan fal ahaan u samaynaynin inaad afka kaga andacootaan oo beenbeen ah ilaahay agtiisa arrinkaasi waxay keenaysaa caro weyn inuu idiin qaado o idin naco wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbii ajmaciin